bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina muxamadi wclى alih wصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min صaxiixi muslim kitaab اlxaj baynu ku soo jiray baabu اtalbiyati wالtakbiiri fi الdahaabi min minan ilى carafaati fi ywmi carafa wuxuu baab yahay baabu talbiya in la beegsado labeyk allahuma labeyk la yidhaahdo iyo wاtakbiiri in allahu akbar la yidhaahdo fi dahaabi tegitaanka laga dhaqaaqayo min mina mina aroorta laga baxaayo ilaa carafaatin loo baxayo aroorta sagaalaad ee waagu mina ku bariyo ee carafo loo jarmaadayo aroorta ayada ah in takbiirta iyo talbiyadaba la badiyo fii yowmi carafa maalinka carafo idan baabka tarjamadiisu wuxuu raddi ku yahay wadaadihii qabay waagu markuu baryo maalinka carafe ee la joogaba intaan la kallihinba waa in la joojiyo talbiyada iyo takbiirtaba xadaana axmed bnu xambali wmuxamed muana qaala xadaana cabdullahi bn numayr alhamdani xa waxadaana saciid bnu yaxya alumawi xadaana abi cafwan xadaanii abi aabbihi qaala jamiican waxay si wada jira wadaadahaasi xadaana yaxya bnu saciid can cabdilahi bn abi slm bn naajishuun can cabdilaahi bni cabdilaahi bni cumara waa wiilasha cabdulahi bni cumar uu dhalay waxaa weliba ninkii uu aad u jeclaayo wasigiisa ah dardaaranka aabbihi ninka haye weeye can abi abi cabdlahi bni cumar qaala wuxuu uhi saxaabiga hadownaa maca rasuulilah rasuulka ilahi baanu la kallahnay jirankiisa min minan minaanu kala kallahnay ilaa carafaatin carafaanu u kallanay mina waxaa naga mid a ah haddaan saxaabanahay muslimiin almulabin nin talbiyeysanay mar aroortaan aan ka kallahnay aan carafa u jeednay waxaa naga mid ah intaan sii soconay nin labayk allahuma labayk in alxamda wاlmulka wanicmata laku hayay wa mina waxaa naga mid ah almukabiru nin takbiirsanay nin allahu akbaru daldalhayo iyo nin talbiyeysanayaba waan lahayn sidaasaan isku dhexnaallay وxadaثnii mxamed bnu xaatimi وhaaruun bn cabdالlah وyacquub ibn ibrahim الdawraqi qaaluu ahbarana yziid yani yزيid bn haaruun alwasطi ahbarana cabdاlcaزiiz bn abi slm cabdilcaزiz bn abi slm iyo cabdulaahi ibn abi slma waa isku qoys can cumar bn xusein aljumaxi can cabdillah bn slm ajishuun can cabdilahi bni cumara cabdilaahi bni cabdilaahi bni cumara can abiihi qaal kunna maca rasuuliillaah rasuulka ilah baanu la soconnay fii khadaati carafa aroortii caraf baan nabiga la soconnay fa minaa waxaa naga mid ahaa almukabiru nin takbiirsanaya naga mid ahaa wa mina almuhallilu nin tawxiidsanayana waa naga mid ahaa idan nin tawxiidsanaya nin takbiirsanaya nin talbiyeysanayn riwaayad horena ku soo ma aha fa waan takbiirsanaynaa wuxuu yidhi adnagu marka takbiirta oo alla weynayntaanu badinaynaa qaala wuxuu yidhi wadaadkii ahaa cabdullahi bnu salma qultu waxaan ku idhi wallaahi allaan ku dhaartaye lacajaba minkum kayfa lam taquluu lahu maada ra'ayta rasuul allahi yasnac waxaan ku idhi buur marka raggii ardada ahaa ee wax warinayey wax iga qaadanayay wallaahi allan kuna lacajaba minkum layaab baad leedihin yaabbaa xaggiinna ka ahaaday kayfa lam taquuluu lahu maxaydan ogu dhihin cabdulahi bni cumar maadaa ra'ayta rasuul allahi yasnac maalinkaas nabigu uu ka kallahay mina ee uu u kallahay carafo aroortaasi nabi maxamed muxuu samaynayey maxaad u odhan weyden cabdulahi bni cumar u weydiin weydeen ila waxaanu saxaabigu sheegay keliya in saxaabadu qayb ay takbiirsanaysa qaybna ay towxiidsanaysa qaybna ay talbiyaysanaysay hawshana aan isku qoonsanin nabiguna intuba uu maqlahayo uu ka aamuso taqriir ah laakiin waxaa dhiman in la ogaado aroortaa nabigu asagu muxuu samaynayey miyuu takbiirsanayey miyuu tawxiidsanayey ma labayk allahuma labayku lahaa hawshuu marka ku qoonsaday taabicigu in ardaydii toos uga qaadatay xadiidka cabdullahi bni cumar ay weydiin waayaan maxaa yeeley intuba inay bannaanta masalatu ijmac laakiin maxaa isku hayaa maxaa fadli badan shayga fadli badanna waxaa lagu ogaan lahaa nabigu wuxuu sameeyo nabigu hadduu maalinka talbiyeysto waxaa la odhan lahaa inta kale waa bannaan yihin laakiin waxaa u fadli badan talbiyada hadduu nabigu takbiir wadayna takbiirta idan taasuu raadinaya وxadثna yaحya بن yaحyى qال قرأت على mالك عن محمد بن بكر الثقفي أنه sأل أنس بن mالك xadيث عبد الله بن cمر makhraati buu u keenaya xoojinaya wadaadka marka in abibakr aaqafiya wuxuu weydiiyey anahu sa'la bna anas bna malikin buu weydiiyey alansariya wahumaa iyagoo haadiyaani u kalahaya haadiyaani ka kalahaya min mina mina ka kalahaya ilaa carafa carafa u kalahaya wadaadka maxamed bakara ayaa anas su-aasha anas iyo ardaygiisuo mina ka kalahayo carafa usii jeeda wuxuu yidhi marka su kayfa kuntum tasnacuuna seed samayn jirteen fi hada alyowm maalinkan asaga ah maca maalinkan asaga nabigu markaad la socotaan la xajinayseen maxaad samaynayseen faqaala anas wuxuu idhi kaana yuhilu lmuhilu kaana arrinku wuxuu ahaa yuhilu lmuhilu ninkii talbiyeysanaya talbiyeysanaya almuhilu mina falaa yunkaru calayh ninkii talbiyeysanaya annaga nagmida lagu alihlaal huna waa ma waa labayk allahuma labayk talbiyada kaana yuhilu lmuhilu mina mid annaga naga midoo talbiisanaya talbiisanaya falaa yunkar cay laguma qoonsanayn falaa yunkaru calayh wayukabiru waxaa takbiirsan almukabiru nin alla weyn oo mina naga tirsan falaa yunkaru calayh nabigu kuma inkirayn saxaabadu qaybna waa takbiirsanayeen qaybna waa talbiisanayeen qaybna waa tawxiidsanayeen marka wax laisku didahayana ma jiro marka yuhilu lmuhiludaas marka waxaa soo wada iyo tawxiidkii oo labadu way ku jiraan oo horaanna waa lasoo kala qaadayo talbiyo iyo tawxiid iyo takbiir waa lasoo kala qaaday وxadثnي سurayج بن يuنس بن إبراhيم قال xadثna cبدالله بن رجاء عن موسى بن cقبة صاحب المغازي الأسدي مولاهم قال xadثnي محaمد بن بكر الثقف dad soo maraysa muسى بن cقبة ayaa mutaabacayn wadaadka hore maalik بن أنس qaala wuxuu idhi qultu lianas ibni maalik waxaan ku idhi hadaata carafa aroortii caraf waxaan ku idhi ma taquulu fi talbiyati hada alyowm maxaad ka leedahay talbiyeysiga maanta la talbiyeysto oo marka laga kalaya minee loo socdo caraf qaala anas wuxuu sirtu hada almasiira socodkanoo kolaan socday oon dhaqaaqay maca anabiy nabiga la jirankiisa iyo wa asxaabihi nabiga iyo nabiga iyo u raacay socodkan oo kaleoo la socday faminaa waxaa naga mid ah almukabiru nin takbiirsanaya naga mid ah wa mina waxaa naga mid ahaa almuhalilu nin towxiidsanaya walaa yaciibu axaduna calaa saaxibihi midkaayo ka kale muusan qoonsanayn nin walba wuxuu awoodo takbiira ama towxiida ah, ayuu la imanayay intaba marka waa taqriir iqraarka nebi maxamed ayaa xujo ah saxaabaduna waa inay hawshu furan tahay bay garanayeen laakiin maxaa fadli badan atalbiya inay fadli badantaa loo badan yahay idan aroortaasi mina laga kalahayo talbiyadu way soconaysa takbiirtii baa soconaysa ilaa mina laga tagaya carafo oo marka lagu mashquulayo ducadii iyo allabarigii gacmotaagidii iyo qibla in lasoo qaabilo iyo istaaga lagu mashquulayo takbiirtu iyo talbiyaduna kuma go'ayso kallahaad laga jarmaaday ama laga kallahayo mino oo loo kallahayo carafe way soconaysa xalaynu soo maray in nabigu calayh salaat wasalaam jamrat alcaqaba markuu tuurtay yowmu naxri adhoortii tobnaad inuu joojiyey taana tilmaan ba yadii ishaarid iyo miidaar nabigu uu xajka acmaashiis inay sii dhammaanayso gebagabata talbiyadiiba nabigu hadduu joojiyey bacda eh, ramyi aljamra taamcanida waxa xajkii waa foorarsaday ama waa gabagaboobay baabulifaada min carafaati ila musdalifa waistixbaabi salaatay almaqhribi salaatay ilmaqrib walcishaai jamcan bilmusdalifa fi hada leyla waynu soo marray axaadii ku saabsan baabkan laakiin xadiidka usaamiy xadiid dhowra ayuu imaamku soo celiyo baab gooni u guntay maxaa waxay ku soo hormartay markii xadiidkii dheeraa uu ka sheekaynayay nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliguu talbiyada bilaabay iyo xilliguu dhammaynayay taasay ahayd waa si gooni ah musdelifo salaaddii lagu tukan lahaa u baabiyey hadda baabulifaada budaacidii laga butaacayee laga dhaqaaqay buu baabya min carafaatin ila lmusdalifa carafo dhaqaaqii laga dhaqaaqayey ee musdelifo loo soo dhaqaaqayo lagu soo dheelmanayey buu u baab yahay soo maray dhaqaaqii mina laga dhaqaaqay carafo la aaday haddana carafo ilaa musdalif iyo waistixbaabi salaati lilmaqhrib walcisha iyo in la jecel yahay salaada maqhrib iyo tacishe in lagu tukado jamcan ayagoo wada jira oo laysku darayo bilmusdalifa meesha musdalif fi hadi leyl habeenkan asaga habeenka tobnaad ah xalayna soo mara khilaafka ku jira sida loo badan yahayna ay wadaadaha dambe mutahirintu ay khilaafteeneen laakiin madhabka saxaabada laga warinayo uu yahay in salaada maqhribkiiyo cishaha aan lagu tukan karin habeenkaas meelaan ka ahayn musdalifu ayb jaabir bn cabdilah waa siga aanu ka soo gurinay laa salaata ila bijamcin cabdulahi bnu zubayr khilaafatihi xaramka ilaah isagoo jooga xajka acmaashiisa ku jira kii ku khudbeeyey wmacahu الصaxaabaة والtaabicuun laa salaata ila bijamcin yuradiduha ثaلaaثa mujaahid ibnu jabr waa inaga soo mara isagoon uu sidaa diiday abu sulaymaan alkhaطaabi xamdi asna wuxuu yihi salaad kuma asaxayso waxaan ka in musdelifo ibnu xasan baa ku tegay intaa waxaa ka dheeroo kasii qiim badan intuba waxaan saxaabada ka ahayn tirmidi fii jaamici waxaynu ku marnay markuu baabkan marayay oo xadiidkan uu keenay wuxuu yidhi ahlucilmigu sidaanay qabaan wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi annahu laa salaata ila bijamcin khilaaf kalena maba soo guurininba gadaal buu wax yar ka sheegay laakiin ahlucilmigu wuxuu ka soo guuriyey inay yidhaahdeen salaad ku ansaxaysa ma jirto oo ceshayii laga wada maqrib habeenkaa tobnaad ilaa musdelifo mooyane galabka laga butaacayo carafo salaadu waxay ay ku asaxaysaa musdalifo markaas wuxuu hi waana qowlu athawri rag badan khilaaf kale maba soo gurinno marka dabaqada hore ah gadaal buu ka keenay khilaaf yar ibnu mundirna waa inaga soo sheegnay inuu masalada caqiday masale culusna uu ka dhigay fi lishraaf iyo kutubtiisa khilaafka baxdiguna wuxuu u laabanayaa salaada maqribkii dib loo dhigayo ee cishaha lala jamcinayo ee musdaliba lagu tukanayo jamacan iyo salaada noocana waxaa loo sameeyey liajli الsafari mise nusuga xajka acmaashiisa ka mid ta min ajli nusug miya mise waa min ajli الsafari raggay ka hoos baxday waxay yidhaahdeen waa min ajli الsafar min ajli الsafar wey ree makoon musaafiraynhayn ba salaada jamcinaya oo gaabinaya oo nabigu reer maka iyo reer madiino iyo nin aafaaqi oo jiha hore ka yimid iyo nin muska ka soo baxay ma kala qaadin muslimiinto dhanba waa simay wa qasran salaadda afarayd oo labalaba ah iyo salaadda horaanba gaabnayd oo iska gaabanoo de e- e- subax ah iyo maqhriboo isagoo wituran la gaabininba lama kala qaadin waxa salaada marka loo jamcinayo loona gaabanayo dibna loogu dhigaayo waa nusuk iyo cibaada min cibaadaati alxaj weeye hawl safar ma aha ninkii cilada safar ka dhiga wuxuu odhanayaa inta la sii socdo waa laska jamcin karaa waa la iska tukan kara dhexdaa lagu sii tukan karaa laakiin ninka qaba waa camal min acmaali اlxaj waana nusuk min manaasik اlxaj waana sunno u khaasa xajka saa darteed baa nin musaafira inimaan musaafiraanba ay jamciyaan gaabiyaanna salaadaha ayaam alxaj xataa xanafiyada qabta oo diidanayd jamaca diidanayd hada huw sawaab waana ra'yiga saxaabadu ay ku tageen wax mukhaalifo ay ka suganta hawshaasna lama keenin cumar iyo cali ibn cabaas baa laga wariya laakiin aahaartaas dacfi baa ku jira ayb xataa marka waqaa'iculyaan weeyo ayagu inay fal sameeyeen baa la sheegay wlficlu laa umuma lahu waqaa'iulacyaanna laa cumuuma laha laakiin saxaabada kale nas baa ka sugan laa salaata ila bijamcin xataa waagii dambey umaradii reer banumay bilaabeen inay dhexda kusii tukadaan ibnu cumar saacadu way khilaafid way ka tegi jireen ilaa ay musdalifa tagaan ma aysan tukan jirin xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can muusa bni cuqbata bn abi cayaash alasadi can kurayb mabna cabaas can usaamata bna zayd radi allahu tacaala canhuma anahu samicahu yaquul kurayb maqlay usaamoo leh dafaca rasuul اllah rasuulka ilaahi baa ka dhaqaaqay galabkii sagaalaad xataa idaa kaana bishicbi goshi markuu nabigu gaadhay ama togi waa inagii soo marray shicbigan ma golba waadi khilaaf baa ka taagani nasala nabigu waa degay oo gaadiidkiibuu ka degay hashi waa aan soo marray nabigu hashiibuu arumiye ama ju'iyo fadhiisiiyey fabaala markaasuu nabigu soo kaajay uma tawada'a uu weyse qaatay anaa ugu shushuba xalowkii soo yidhi walam yusbiq lwudu'a weysadana nabigu kuma xeeldheeraanino weyse khafiifa oo mara maro u weysaystay faqultu lahu nabigu waxaan ku idhi haddaan ahay usaama asalaa nab allow salaadii baa kuhay salaadii maqhrib aan tukanno qaala nabi wuxu uhi asalaatu amaamaka way kaa horaysaa xilligeediina ma aha goobteediina nabigu ku calayhi salaatu wassalaam marka ninkii yidhaahda salaaddu halkanay ku asaxaysa waa mukhaalifun linasi rasuul asalaaةu amaamiku nabigu yidhado haddaad halkan ku asaxaysa halkana lagu tukanaya waa adoo yidhahda maya asalaatu haahuna asalaatu haahuna oo tidhi waa khatar wey iska ilaaliya hawsha ayada farakiba nabigu hashiisii buuyuu koray falama jaءa اlmusdalifa musdalifa markuu tegey nazla gaadiidkiibuu ka degey fatawadaأ weyse labaad buna weyse qaatay faasbaqa اlwuduu'a weysadiiba ku xildheeraaday nabigu halkana waxaa ku jira adoo soo weysaystay oonweysada hore aan salaad weli ku tukanin inaad mar labaad karto xaafadaad ka soo weysaysatay weysadii kaama jabin salaad maadan ku tukanin masjidkaad timid mar labaad inaad weysaysan karto ood cusmoonaysiin karto baa laga qaatay wadaadda waxay ku bushiyeen waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta weysada hore soo weysaystay inay ka jabta inay ka jabta walaaslu waa maxay inaysan jabin baa asala keena idinku daliilkeedii inay nabigu aysan ka jabin oo weli weyse qabay oo maadaama weysadu hore ay khafiif ahayd uu xoojiyey ayay ku caddahay yaa ku cad faasbaqa alwuduu'a uma uqiimat isala salaaddii baa la aqimay fasalla almaqhriba maqhribkii buu nabigu tukaday uma anaaqa kullu insaanin qof walba wuxuu jiiyey ama fadhiisiiyey baciirow gaadiidkiisii fii manzilihi meeshuu ku furan markii maqhribka la tukaday durbala lama cidbina ceshihii durbala lama cidbinin geelii raraa iyo fardihiibaa intii la qaaday baa la fadhiisiiyey nin walba meeshuu caawa seexan lahaa yuu fadhiisiiyey kadibna iyadoon reeheryada laga dhigin yaa la soo noqday ceshihii baayaa la tukaday kadib baa awrtii laga dhigay heryada laga dhigay uma anaakha kullu insaanin baciirahu fii manzilihi meeshuu degi lahaa manzilkiis uma uqiimat alcishaau cishii baa loo aqiimay fasallaha nabigaa tukaday walam yusalli baynahumaa shay-an cisho iyo maqhrib inta udhaxaysana wax sunnaa ah ma tukanin halkaa waxaa ku jira shardi ma aha labada salaadoo la jamcinayo in la xidhiidhiyo almuwaalaatu baynahumaa shardi ma aha salaaddii baa laga baxay lama sunaysanin maxaa la sameeyey awrtii baa hogaanka loogu duuba laga furay yaa la fadhiisiiyey nin walba meeshuu tegi lahaa intii la daydo nin walba meeshuu caawa seexan la u e, ilaalaystay ama sahansaday iyo hurdigiisii fadhiisiiyey faraskiisii geeyey waa laisku soo noqday salaaddii baa loo aqimay markaasaa la tukaday almuwaalaatu baynahuma ay kutubtu sheegaan daliil ma laha daliil in laisku xijiyo unbaada rabaa intay faasil marka curfi a ah uu dhaxayn karaa waxaa kaloo ku jira hadda xadiidka lama sunnayo mar haddaad salaada jamciso inaad sunnaysata lama ogola baynahuma walaa bacdahuma xadaana muxamed ibn rumx qaala ahbarana ley bnu sacd can yaxya yani yaya bn saciid alansaari can muusa bni cuqba mowla zubayr reer bani asad baa mowla u ahaa can kurayb mabni cabaas waa saddex taabico oo isdaba taagan ya bn saciid alansaari waa taabici sagiira muuse bn cuqbana waa taabici sagiira kuraybna waa taabici marka alaa min ataabiciin baa isdaba taagan can usaamata bna zayd radi allahu tacaala canhuma qaal insarafa rasuul اllah rasuulku ilaahay baa ka gadoomay bacda dafca min carafaatin insarafa uu ka leexda wey wuu weecday insarafa rasul sl slam rasulka ilah baa weecday oo jidka ka weecday ka leexday ka guday ama ka bayday bacda dafcati dhaqaaqi kadib laga soo dhaqaaqay min carafaatin ilaa bacdi tilka shicaab golahaa mid ka miduu nabigu ku leexday oo jidkii musdalib uu ka leexdo nabigu midig buu u baxay muxuu ugu leexdayhicaab jamcu shicbin adin soo marayna lixaajatihi dantiisii inuu wax soo xaaja kutuu nabigu oo kor togo ugu leexday fa sababtu calayhi min almaai weysadii baan xaggiis nabiga uga shubo anaa gacanta ugu shushubay faqultu waxaan ku yidhi atusallii nab allow ma tukanaysaa faqaala wuxuu idhi almusalla amaamak tanaa ka sii cad almusalla booskii makaankii lagu tukan lahaa hee uu kaa horeeyaa halkan ma halkan ma aha asalaatu amaamaka min xayu اlwaqt almusalla amaamaka min xayu almakaan nabigu wuxuu ka tegey ma jiro waxadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdullahi mubarak abu cabdiraxmaan almarwasi waxadaana abu kuraybin wlafdu lahu qaala abu kuraybna waadnu soo mar maxamed cala alhamdani wlafdu lahu xadana marik can ibraahim bni cuba muuse walaalkii wey ibrahim bni cuba iyo muuse bni cuba ibn abi cayaash alasadi mowla zubayr can kurayb bni cabaasin qaala samictu usaamata bna zaydin yaquul afada rasuul اllah rasuulka ilaahay baa ka dhaqaaqay min carafaatin buu ka dhaqaaqay sal ه alay slam falama intaha ila shicbi goshi markuu gaadhay ama waadigu uu gaadhay nazla nabigu waa dogo fabala waa soo kaajay walam yaqul usaama usaama muusan odrhanin araaqa almaa araaqa saxaabo kalea markay hawsha ka warramayeen araaqa almaa yaa yidhi markii kaayadii ka cabiray araaqa almaa fabaala buu asagoo ku wariyaa walam yaqul usaama ma odhanin araaqa almaa biyihii buu soo daadshay ama shuba yacni uu soo loo jeeda qaal wxuu idhi umu saame fadacaa bimaain biyuu nabigu codsaday oo loo keenay fatawada'a weyse qaatay wuduu'an laysa bilbaaliqi aan xeel dheerayn weyse aan xeel dheerayn tii nabiga lagu yaqaana aan ahayn maalin galabkaas weysaystay ama fiidkaa weysaystay idan nabigu wuxuu jeclaa inuu dahaara ku socdo inuu isagoo weyse oo daahira uu socdo jeclaa saa darteed markuusan weyse qabin xataa salaanta inuu nabigu muusan jeclay oo kii saxaabi asagoo nabigu aan weyse qabin salaamay markaasuu ka aamusay ilaa uu weyse qaatay ama uu gebagabaystay salaantii muusan ka radinin nabi allo waa waxaan nacay oon kohoday inaan rabbi xuso anoon weyse qabin iyadan weysadaan hore waa maxay weyse ugu talagalay nabigu dahaaro oo aad ku socotid tii uu rabay inuu ku tukado weynaydna markuu musdalifo tegay iyo u weysaystay ayb qaala wuxuu ihi faqultu yaa rasuul nabig salaadaan tukano salaadii baan nahayse qaala asalaatu amaamak salaadu way ka horayso hore u soco qaala uma nabigu waa socday xataa balaqa jamcan ay xataa balaqa musdalifa ilaa uu musdalifo gaadhay la yidhaahdaa nabiyulaahi aadam iyo xaawa ku kulmaa la sheegaa jibriil iyo ibraahim baa ku kulmaa la sheegaa yacni waa meel lagu kulmo ummad iskugu timaado makaanu jamci hooyadan xawaa iyo aadam oo muddo israa'iil dhowr sano midna hindiya laga tuuray midna baraga dhexgeeskiisa laga tuuray say iskugu dhawaaqaayeen xaawooy aadanoo isu lahayen isu maqlaayeen bay ku kulmeen musdalifaa la sheega jamci saasaa loo yidhi markii laga soo dejiye jannada iyo lasoo tarxila loo soo tarxilay hoos telefoon ma jiro say isku arkahayaan xaawooy buu yidhaa way maqashaa adduunka cidhifkiisa asna aadama markay asna wuu maqlahaya say isudoo dhawaaqayeen bay ku kulmeen fii beyt illaahi alxaraam musdelifay ku kulmeen jamci saasaa loo yidhi waa aaaar la wariyo wey sayduna ha noqoto fa salla almaqriba nabigu maqrib buu tukaday iyo walcishaau ku tukaday musdelifa ku tukaday iyagoo jamco xishona ay laba racood cishaa laba ragcood laga dhigay maqribkuna uu yahay saddexdiisii xadaana isxaaq ibrahim ibn rahuya alxandali xadaana zuhayr ibn mucaawiya abu khaysamata aljucfi qaala xadaana ibrahim bn cuba ibrahim ibn cuban hadda haddaynu soo maraynay ayb can ahbarni kurayb mawla bn cabaas anahu sa'ala usaamata bna zayd kayfa sanactum seed yeesheen maxaad samayseen xiina radifta rasuul allah xilliga aad fangashay rasuulka cashiyata carafata galabkii carafo galabka carafa rasuulka aad fangasheed hasha la saarayd maxaad samayseen faqaala wuxuu yihi usaame markuu jawaabayey ji'na shicba gosh baanu nimid ama waadigii baanu nimid alladii goshaasu yuniikhu nnaasu dadku ay ku ju'iyaan ama fadhiisiyaan fiihi gudihiisa lilmaqribi fiihi gudihiisa gaydkood alibla wadawaaba wey lilmaqribi dadku u jeedana waa umaraau bani umaya dad kale ma ah qolyihii reer bani umaya waagi dambe sunna lagu imtixaanay dhaqankaasay sameeyeen markay ku soo daahaan carafo oo maalinkaa la daalo iyagoo musdelifo gaadhinba intay meesha nabigu ku kaajo ku leexdaan yay ku tukan jireen ayib waxay ka dhigteen meel aruurta iyo geeli gaadiidka la fadhiisiyo iyo la fadhiisiiyo bay ka dhigeen laguna tukada maqhribki jinaa waxaanu nimid nimid ashicba gosha alladii goshaas yuniikhu nnaasu fiihi alaana wey waagaa ma ahayn hadday ka dhigeen buu u jeedaa meesha hadda sumad arag bur awrta iyo geel lagu lexiye la fadhiisiiye ee lilmaqrib liajli lmaqrib halkaas goshaasaanu nimid cafan faanaakha rasuul llahi naaqatah nabi maxamed hashiisi fadhiisiiyey wabala waana kaaji wamaa qaala usam muusan odhanin aharaaqa almaaa araaqe iyo aharaaqa midna ma dhihin hna ma akrinin hamzna ma akriyin aharaaada had inaan la reebin ba waa luqa wey waana sida loo badan yahayba aharaaqa araaqay la mid tahay sida araaqo meeshii maxaad gelinaysaa uun han baad meesha ku soo korinaysaa uma dacaa nabigu wuxuu u yeedhay bilwudu weysu codsaday bilwaduu'i weysu cafwan fatawadaca wuu weyse qaatay wuduuan laysa bilbaaliqi weysaan xeel dheerayn buu nabigu weyse qaatay faqultu ya rasuul allah asalaa salaadda aanu tukanno faqaala asalaatu amaamaka farakiba nabigu hashiibuu koray xataa ji'na almusdalifa ilaa aanu tagnay faaqaama almaqriba maqhribbu nabigu u aaqimay waa loo aadaamay xadiidkii jaabir binu ku soo marray salaaddii maqhrib baa loo aadaamay kadibna waa la aqimay ayadii la tukaday wax yar kadib haddana ceshii baa aqimay waa la tukaday oo sida eh, riwaayadku u badan yihiin nabigu laba sala wuu ku jim biadaanin waiqaamatayn biadaanin waaxidin waiqaamatayn laakiin xadiidka usama sug waxaynu gaari doonaa riwaayad fara badanba inuu labada salaadoodba nabigu ku tukada biiqaamatin waaxida waxaa kaloo soo arooray xadidka cabdillahi mascuud iyo khayrkii biaadaanayni waiqaamatayn biadaanayni waiqaamatayn salaad kasta in loo aadaamoo loo aqimo tana loo aadaamoo loo aqimo say asal ahaan jireen ah saaxib alwaqti baa la hormarin yani ah. sideeduba salaado ama jam taqdiim ha ahaadeen ama jamtaqiir ha ahaadeen weligood tii horraysin baa horraysa caamadu way ku wareeraan salaadaha haddaad jamcin jamcu taqdiim iyo haddaad jamcin jamcu taakhiirba siday u kala horrayn bay u kala horraynhayaan casarkii baa dib u dhigtay waxaad la tukanaysaa cafwan duhurkii baa dib u dhigtay waxaad la tukanaysaa casar casar marka la gaadho salaad duhur baad ka soo bilaabi duhur baad geli duhur baad dhammayn kadib casar baad jamcu taqdiim baad samaynaysaa maalan casar baad soo waxaad keentay booskii duhur teed bilaabi duhur baad ka bilaabi say u xidhiidheen umbaad u wadi allaahumma inuu wakhtigu cidhiidhi yaho aad ka baqaysa inay baxdo salaaddii wakhtiga lahayd ila tan iyadu way soo tagtayba markaa takhiirka aad ku jirto oo jamcu takhiir yahay duhurkuba soo tegay wakhtigiisi casarkii baad ka baqday haddaadan asagii bilaabinba inuu baxo haddaad ka bilowdo waxaad ka yaabd inuu asagii tagaba oy labadii saad kaa noqdaan labaduba ay wakhtigooda waayaan markaasi fuqadu leeyihin waxaa lagu bilaabaya un saaxibat اlwaqti ayb xaggeen maray farakiba xataa ji'na faaqaama almaqrib maqhribbu nabigu u aaqimay uma anaaha annaasu dadkii baa ju'iye ama rumiye awrtood iyo geela fii manaasilihim meeshay degi lahayeen walam yuxiluu heryadii maysan ka dhigan iyo raradii awrtii maysan furin xataa aqaama alcishaa alaakhira ilaa cishihii dambe nabigu uu aqiima uu tukaday alcishaa alaakhira in la odhan karana xadiidku xuji yahay jamaca min asalaf baadido waxay dhaheen lama odhan karo oo uu ninka ihaha cabdilmalik bni qurayd alasmaci wuxuu ihi waa luqa daciifa waa war caamo luqada iyo carabida aqoonin alcishaa basa waa in la tan waa maqrib cishaa alaakhira macnidu wuxuu keenaya inay maqribkan cisho tahay waa cishaa la yidhaha lagu kala saari aakhire iyo iyo uulaa waa lagu kala saaraya xadiidkaana xujo fasalla jamaaca min aluawiyiina way sheegeenoo de keligaa luada ma taqaanid baa layidhi asmaciyow asmaci waxa lagu jecel waxa waa waa lugawi sunni aw ah salafi ah nin reer basra ah oo lugawi ah, oo naaxi ah oo adiib ah oo sunni inaad aragto way yarta reer basra bidca fadhiisatay qadariyo mucsilaa fadhiisatay nuxaadda ka soo baxay luqawinta ka soo baxay boqolkiiba siddeetan waa ahlulbidac asaga iyo rag yar baa ka badbaaday oo fanigu ku dul wareega luqada marka gooni baa loo jecelya isaga tafsiirkiisa iyo hawlihiisa uma xallu fasalla nabigu ceshihii buu tukaday uma xalluu geelii iyo gaadiidkii bay heeryadii ka dhigeen qultu waxaan idhi kam facaltum xiina asbaxtum cafwan fakayfa facaltum xiina asbaxtum waan gartay markaad ka soo dhaqaadeen carafo ilaa musdelifo hawshaad samayseene aroortii aad ka dhaqaaqdeen minmusdelifo bal ka waran fakayfa facaltum maxaad seed yeesheen xiina asbaxtum markaad waa bariisateen maxaad samayseen qaala wuxuu idhi usaame radifahu lfadl bna cabaas nabigu waxaa fangalay aroortaas dambe ee nabigu musdalif uu ka kallayay u socday mina fadl bn cabaas baa nabigu fangalay nabigu waxaad moodaa inuu u qasdayoo labada wiile yararka waa niman dhallinyaro ah weeye uu raba nabiga inay ka guuriyaan axaadiista iyo acmaashu maalinkaas samaynayo inay tabiyaan min guuriyaan oy muslimiintu ka wanalaqtu ana aniga usaamana waan dhaqaaqay bui fii subaaqi quraysh quraysh tartankeedii baan galay bui calaa rijli addimahayga lugahaygaan gaadid ka dhigtay maalinka iyadaa gaadid ma qaadanin cagahan wax ka dayay bui raggii quraysha dheeraynay baan la tartamay ayb xadana isxaaq bn ibrahim ahbarana wkii xadana sufyaan athawri sufyaan bn saciid masruuq athawri can muxamed bni cuba maxamed bn cuba ibrahim bni cuba musa bn cuba walaalo wey waa niman reer bani asada oo xagga xilfi iyo dhaqan ku ahaa oon ka dhalanin reerka asaga alasadi baa la iska leeyahay can kuray mawla bni cabaas can usaam bni zayd ana rasul sal slam lama ata naqba rasuulka ilaahay markuu tegay annaqba iyo shicba goshi haddaad soo marayseen wey annaqba jamcu anqaab anqaab baa lagu jamciyaa shicbina shicaab lagu jamciyaa marka waa goshi ama meesha karintoo kale qowga uu ka gaaban yahay ayaa layska yidhaahdaa waadi asagoo ku fasiray abuqaasim suna abuqaasim ataymin xalwa inagu soo maray lama ata naqba nabigu markuu taga goshi alladii naqbigaasoo yanzilhu lumaraau umaradu ay degaan umaradaa dega umaradee xaafidku wuxuu wlmuraadu bilkhulafaai wاlumaraai في hada الxadiiث banu umaya umarada laguu sheegiy khulafadaad maqashay meeshan waa reer banu umaya falam yuwaafiqhum ibn cumar calى dalika wahuwa khilaafu الsunaةi fi اljamci bayna الsalaatayn bimusdalifa xaafadka odhanaya waxaana waa warkooda waxba laga soo qaadi maayo umare iyo siyaasiyiin sunnada waab u daran yihiin diintuna afar baa loogu dowgalaabay dheen culummadu jaahil warkii iyo wadaad xumaaday ta'wiilkii iyo hawo hee iyo haw boor wuuu doonayo ursaab dhahaad saan u adag iyo xakiim nin iska dhigo mutafalsif ah afartaasay diintu eeddaa nin dhihi anugu waxaan ahay abwaan sooyaalka la socdo soo jireen aho rugcadaa birta calashaday oo indhahaas daba dhigaya oo waa kuwa la eedo diinta ma aqaana waxayse anigu ila tahay nimanka dhasumada arag xukumada iska dhige falaafisada iska dhige inay caqli badan yihin umadda wax dheer yihiin diintu nimanka way eeddaa jaahil istayrixiya oon diinta ka warqabin oo dhan baan ka turjuman way eeddaa wadaad danaysta ana diintu way eeddaa xoogu carab dhaq hawlaha jidiinka ku fiican diintu way eeddaa maxaa soo haray boqor madaxweyne ay iska hortimid diinta iyo dhanuhu asaguu lahaa ummaddu inuu gumaysto diinkan ku tunta afartaas diintu eedda dib u fiiriya waxa idin haysta afartaasaad ku imtixaananta afartaa cuduralla idinka qabto umarada marka wuxuu yidhi warkoodu waa khilaafu sunna sunnada nebi maxamed bay khilaafsan yihiin umara lagu waa umaro banu umaya xaafidku fadxigu hawsha ku caddima nusuusta caddaynaysa aataar badan baa caddaysan inay hawsha samayn jireen falam yuwaafiqhum ibnu cumar wuu ka tegi jiray saxaabadaa ka tegi jirta <coughs> bal cikrima oo ibn cabaas raggii xadiid ka dhaxlay wuxuu yidhi maalin buu arkay reer meesha ku sii leexanay oo caamadan daba yaacays iska tegey musdalifu iska aaday wuxuu yidhi ittakhadahu rasuululahi mabaalan watakadtumuuh musalla runtii ikrima ibn cabaas wuxuu yidhi ittakhadahu rasuulu llaahi mabaalan watakadtumuuhu musalla nabi maxamed meeshaaad ku leexateen meel lagu dana guto loo kortago lagu xaaji guto ka dhigay nabigu idinku waxaad ka dhigateen musalle lagu tukado idan maxaad samayseen bidco aad buu u naqdin jiray <clears throat> nazla nabigu waa degay fabaala meeshiibu ku kaajiso walam yaqul ma oranin usaam bnu zayd aharaaqa saxaabo kalaa sheegay hawshaas biyuu nabigu daadse ma oranina baalo wey ayib ama qada xaajatu uma dacaa biwaduu'in weysuu nabigu codsaday fatawada'a waa loo keeno waa weysaysta waduu'an khafiifan weyse fudud faqultu ya rasuul allah asalaa faqaala asalaatu amaamak salaadda way kaa horaysaay horay u soco xadaanaa cabd bn xumayd alxaafid saaxib أخبرنا cبدالرزاق بن همام السنعاني أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن الزهري محمد بن مسلم بن شاب الزهري عن عطاء مولى بن السباع عطاء عطاء بن يعقوب waa la yidhahdaa ninkaas caطاء بن ناaficna waa lagu sheegaa waa nin ثiق ah labada wejba waa loo tiriya caطaa ibnu yacquub iyo caطaa ibnu naafic waa la waa mawla ibn sibac mawla bani sibac iyo mawla bni sibacna waa laisku haya waxaa la rajaxaa mawla bni sibac baa la rajaxaa nawowi asagu wuxuu rajaxaya inuu yahay mawla bani sibac buu rajaxaya can usaamata bna zayd waa taabicii iqaa ah. can usaamata bni zaydin annahu kaana radiifa rasuulilah wuxuu sheegay inuu nabiga uu la saaraa gaadiidkii xiina xilligiibuu nabigu la saaraa gaadiidka afaada min caraf uu ka soo dhaqaaqay nabigu falama jaءa shicba goshi markuu yimid laysla garanayay anaaha raaxilatahu gaadiidkiisii ama hashiisii ayuu nabigu fadhiisiiyey ama arumiye ama ju'iyey uma dahaba ila alghaaiti wuu kor tagay ila alghaaiti meeshii dahda ahayd ama deexda ahaydoo hoosaysayba nabigu aaday ee lagu dana gudan jiray falamaa rajaca markuu soo laabtay sababtu calayhi min alidaawati sababtu calayh nabigu waxaan ooga shubay dushiisa gacmihiisi yani biyihii min alidaawati ubaweysoodkii ama weelkii weysada ayaa nabigu ka weysan jiray ayaan biyaha ooga shubay fatawada'a markaasuu weyse qaatay uma rakiba nabigu hashii buu koray uma ata lmusdalifu tegay fajamaca biha musdalif wuxuu ku kulmiyey bayna almaqrib wاlcishaa marka iska ila ittakhaduu rasuul اllahi mabaalan wاtakhadtumuuhu musalan iska ilaaliya waa inaga soo maray masalada khilaafkeed culus baa ku jiro haddaad adoon musdelifo gaadhin aad cisho tukato ama maqhrib tukato inuusan asaxaynin jamaaca min asalaf baa ku tagay salaadaana aysan kaa soconaynin laakiin tii intaad dib u dhigtay musdelifo aad ku tukatay inay asaxayso waa bilijmac marka meel khilaaf ku jiro ha ku qamaamin adoo heli kara meel aan muran lahaynoo muslimiintu ay u dhan yihiin ummadduna laa tajtamic calaa dalaala hadday laakiin iskhilaafto xaqu qayb ka mida waa seegi kara xadaثnي زهير بن xرب بن أبو khayثمة النسائي قال xadna يزيد بن هاrون الwاسط أخبرna cبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن بن عabاس رضي الله تعالى عنهma أن رsuل صل xadيثki بن cمر xadiidkii أنس oo mkhraato ah xadiidkii usاma بن زayd xadiidkii بن cabاas bu hadda sheekhu wada shawaahid أna رasuل صل ل sلم أفاada wuxuu ka soo dhaqaaqay suubanu min caraفة carafuu nabigu ka soo dhaqaaqay galabkii sagaalaad usaamatu ridfuhu ridfuhu usaamana uu fankiisa yahay yani la saaran yahay oo xagga dambe uu nabigu kala saaran yahay famaa zaala qaala usaama wuxuu yidhi famaa zaala muusan ka nabigu yasiiru inuu soconayo calaa hayatihi sida dhaqanka u u soconayo xataa ataa jamcan ilaa uu tagay bacdu nusakh waxay qorayeen famaa zaala yasiiru calaa hiinatihi calaa hiinatihi anigu hayatii baa ii dhigan hayatihi hiinada iyo waa isku maada calaa hiinati min alhawn waa maxay si tartiibo degan xasiloonibu nabigu ku socday calaa hayati اlmuctaada fi اlmashyi wاsayr si tartiiba buu nabigu socday weeye xataa ataa jamcan ilaa u musdelifa ka tegay waanu ku faafaayo usaamo uu leeyahay nabigu markuu dadku meel cijo uu yimaado jaam iyo zaxmuq dareemana tartiibbu hasha soconayey ilaa hogaanka hasha keenada ku cidhiidiyo hadduu arko meel waasacana hasha waa aad buu la xadsanay marka sida haalibka ahi waxaa weeye wuxuu u socday si tartiiba dadka aad u fara wakiilaha calaykum asakiina maalinka musdelifa laga dhaqaaqay iyo laga soo dhaqaaqay carafaba waxadaana aburabiic azahraaniyu sunan bnu daawuud alcataki wqutaybة bnu saciidi jamiica can xamaad bn zayd qaal abu rab asagu wuxuu yihi xadaanaa xamaad ee canba ma dhihin xadaanaa hishaam yacni bni curwa can abi abi curwat bni zubayr qaala wuxuu ihi curwe su'ila usaamatu wa ana shaahid usaamaa la weydiiyey anoo goobjoogoo maqlahaya aw qaala wuxuu yidhi curwe sa'altu usaama taabaan weydiiyeyba anaaba toos u weydiiy iyo waa la weydiiyo waan maqlahayay yaan weydiiye wakaana rasuullahi ardafu min carafaat maxaad u weydiin ka rabtaa wa kaana rasuulula rasuulka wuxuu ahaa ardafahu usaa mid fangeliba min carafaat carafa markuu nabiga ka dhaqaaqay buu hasha soo saaray oo gaadiidka ila soo kor uu yidhi qultu waxaan idhi fii su'aalii waxaan ku idhi markaan weydiinaya usaame kayfa kaana yasiru rasuul allah waxaa nabigu maalinka si socday wax walbay rabaan saxaabadu iyo taabiciintu inay hubsadaan ila waa iyo dhaxal weeye wax kalaba ma haysaani kayfa kaana yaasiiru rasuullah sidee buu nabigu u socday xiina wakhtiga afaada uu ka soo dhaqaaqay min carafa galabkii sagaalaada qaala wuxuu idhi kaana yasiiru lcanaqa nabigu u soconay yasiiru alcanaqa tilaabo dheer yuu nabigu ku soconay alcanaq oo markay xoolo loo sii daayo iyo keenada loo sii daayo oon la furuuxeen uu ritugu degalka la baxo qoorta laad u laxaadsado wey ruux hogaamin hayana guntigu intuu gaabsado uu sagafleeyo canaq marka sidaa wey si qoor dheero hasha aan lagu celinayn hogaanka oy lugta la baxayso ruuxaas ah hogaamin hayana uu laxaadsanaya u socda yasiiru lcanaqa faidaa wajada markuu nabigu helo fajwatan meel bannaan oo dad aysan jooginna nasa xaguu wax ka dahayey wey nasa waa maay waa intuu laxaadsan karu laxaadsanay intuu la xaadsan karo ama socon karo soconay marka nasigu iyo canaqu waxaa xeel dheer nasiga nasa waa sii daynhayaashu sii daynhayow idan haddii marka cuidhi jirana waa la xaadsanay inta e, socod caadi ah hadduu helo meelaan e, fajwa furjatana riwaayaad baa qoray bacd nusakh furja meel bannaanoo dad ay dadku kala sheexeeyeen xadaanaahu abu bakr bn abi shaybata qaal xadaana cabd bn salama kilaabi wa cabdullah bn umar alhamdani wa xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf an hishaam bni curwa xumayd ibn cabdiraxmaan can hishaam bni curwata bidal isnaad isnaadkaad soo marisa can curwa can usaam bnu zayd wa zaada wuxuu kordheeyey wadaadka xumayd ah ama cabdullahi bn numayra wuxuu kordheeyey cabd bnu salamaan iyo waxaa isku cadfan cafwan iyo cabda cabd bn sulaymaan iyo cabdulahi bn numayr iyo xumayd bn cabdiraxmaan kulluhum can hishaam bni curwa bihada isnaad wazaada fi xadiii xumayd xadiidku xumayd wuxuu ku daray hishaam qaala hishaam wuxuu ihi wاnasu min adoona inaan kuu fasiro fowqa alcanaqi waa socod iyo laxaadsi ka sareeyo oo ka daran canaqa xadana yaxya bnu yaxya qaala ahbarna sulaym bn bilaal التyمي عن يحيى بن سعيد الأنساري أخبرنا عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي وصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي وصحابي أن أبا أيوب أخبره وxuu أيوب الأنساري baa u sheegay أنه صلى مع رasuuل الله rasuulka inuu la tukaday في xaجة الwadاaci xajkii sagoodska nabiga u dambeeyey almaqrib wاlcishaa bاlmusdalifa maqrib iyo cishuu nabiga kula tukaday musdalifa kula tukaday xadiidtan marka waxaa ku jira masaa'il masaa'il koobaad waxaa weeye aljamcu bayna الsalaatayni biadaanin waiqaamatayn waana wlka adiimka haaama jadiidku asagu wuxuu abaa cisho iyo maqhrib iyo cishaa la jamcin biiqaamatayn faqad aadaankuma jiro waxaa kaloo ku jira cadamu tanafuli baynahuma in la sunaystana lama ogolo bayna salaatayn اlmajmuucatayn haddii cisho iyo maqhrib la jamciyi haddii duhr iyo casr la jamciyaba dhexdooda salaad la gelin maayo waxaa kaloo ku jira fasliga iyo kala bixinta labada salaad la jamcinayo inuusan dhib lahayno muwaalaadkuusan shardi ahayn waxaa koo riwaayadka xadiidka ku yimid khaasa xadidka cabdullahi mascuud ku yimid walaa calaa iri waaxidatin minhuma gadaashood in la sunnaystana lama ogolo annaga shaaficiyad waxaan rajaxaynaa salaadaha dhexdoodan baan la sunnaysan karine markaad cishahay maqhribka israacisa kadib waad sunnaysan kartaa sunnadii raatibada ahayd gadaal baad geenaysa maqhribkii iyo cishaha saas duhur iyo casarna sidoo kale dhexdoodana la sunaysan maayo walaa bacdahuma la sunaysan maayo sunno raatibaa oo nabigu fii safarin walaa xadan uusan ka tegi jirin waxaa ka jirta ragcataynka fajarka ragcataynka fajarka nabigu weligii kama tegin laa fii xadarin walaa fii safarin laakiin safarkan xajka si toosa looma soo guurin safarada kale la soo guuriy waa dhici karta nabigu inooga tegey liأjli اlxaji wamanaasikihi iyo mashquulkiisi iyo howlihiis xadana qutayba bnu saciid wmin rumx maxamed bn rumx بن مhاaجر المصري عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنساري بhذا الإسناaد سندka dad marayseen buu ku tabiyey يحيى بن سعيد الأنساري عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن زيد الخطمي أن أبا أيوب qaalidu ruuxun fii riwaayati wuxuu ku yidhi can cabdillah bn zayd alkhatmi wa kaana amiiran cala alkuufati calaa cahdi bni zubayr wuxuu yidhi ninkan cabdulahi bn zayd alkhatmi isagoo dhowr toban jir ah ayuu ka qaybgalay dagaalkii xudaybiya ama haswadii xudaybiya ka qaybgalay wa kaana cabdullah bn yaziid alkhatmi wuxuu ahaa amiiran buu ka aha cala alkuufa kuufa ka ahaa gubernatore calaa cahdi bni zubayr marka yar ma aha isagu weyna odayah waliba cabdulahi isagaa inuu ka wenyaad cabdullahi isagaa ka wen xagga da'da cabdullah bni zubayr وxadثna yaحya بن yaحyى qال قرأت عlى mالك عن شhاب الزور عن sالم بن cabd لله xadيka cبdالله بن cmر buu raba inuu ku gebagabeeyo baabka imaamku waana xadيid duruq fara badan iyo riwaayad fara badan loo laisku khilaafay xadيka cbdالله بن زubayr cbdالله بن cmر waxaana ugu صaxiisa cinda الmuxadiثiin والنuqاad طريiqu salim بn cabdالlahi can أbيه asaguna ku bilaabay muslim وhada min diqatihi bukhaari iyo asaga iyo sunanku duruq badan bay ku wariyaan iyo khaarija saxiixaynba duruqda xadiidka abdullah bni cumar min dariiqi saciid bni jubayr baa laga wariyaa min dariiqi saalim baa laga wariya min dariiqi zuhri baa laga wariyaa min dariiqi saciid ibnu saalim baa laga wariyaa e, duruq badan buu ku yimaadaa min ariiqi cabdillahi bni maalik alasdi buu ku yimaadaa ariiqa ugu fiican laakiin waa ariiqu saalim ibni cabdillahi can abiya isagoo ku can salim bn cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma أن رsuل صل ل sلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جaميiعا nabigaa ku tukaday mغرب iyo cisho wada jira مزدلفo وxadثني xرملة بن يحيى التuجيب المصري قال أخبرني عبدالله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري أخبره أن أbاه قال hadana wxuu ku xujiyey طريقي ubaydاlah mutaabican lsalim ana abaahu aabbihi qaala wuxuu yidhi cbdulahi bni cumara jamca rasuululah rasuulka ilaahi baa kulmiyo isku daray bayna almaqrib wاlcishaa cisho iyo maqrib buu nabigu isku daro oo lamaanay bijamcin ay bimusdalifa musdalifnabigusida haddaba aad yeeshaan haddi laysa baynahumaa sajdatun ay salaatun salaad uma dhexaynin sajda la yidhahdo iyadoo loo jeedo salaad sajdataan baa loo iyadoo loo jeedo ragcataan laysa baynahuma bayn alcishaa wاlmaqrib ooma dhaxaynine sajdatun ragcaadkii raaci jiray maqribka ama ka horey ama ka dambeeyey nabigu ma tukanin wasala almaqriba maqribku tuka alaaa rakacaat saddex ragcaod maqrib lama gaabiyo bilijmac maqrib so lama gaabi lann waa witru nahaar waxaanu isku khilaafsan yahay cinda alkhawf cinda alkhawf khowf marka jihaad lagu jira la cabsanaya ama colaad kaleba ay jirto cabsi ay jirto salaada waajibka ma hal ragcad baa labo khilaafka isagu waa jira axaadii baaba ku tia xadika ibn cabaas baaba tilmaam waa fi lkhawfi ragca salaadu haddaad negido nabad nagaadi iyo nabad ay isla socdaan afarey iyo saddexley iyo labaaley wey maqhrib oo saddexa duhur iyo cisho iyo afar afara iyo maqhrib iyo fajroo labaah safar la yahayna salaadda afareyda la gaabinayo labalaba laga dhigi maqhrib iyo cafan eh, subaxna waxba iska bedeli maayo maxaa soo haray xaaladda cabsida hoofku uu jiro rakca waaxida jamaca min aslf xadiid baana ku saxi muslim waad soo marteen saat alkhawf kamaa sabaqa wey min aslf baana ku tegay hal ragcadun baa waajiba wixii kale waa iska sunno daadaa odhanay wasalla almaqhrib yani duhurka hal ragcad casarkii hal ragcad maqhribkii ragcad cishihii ragcad fajarkii hal ragcad hawl culusoo diintii dalka la difaacaya lagu jira cibaadadka marka waa la khafiifinaya cibaadada ugu culusna waa jihaadka gaalin iska dhici marka ayada wasalla almaqriba alaaa rakacaat jamaca min asalaf waxay ku tageen salaad dhan dib loo dhigi karaaba iga dhan baa dib loo dhigi karaa dagaalkii baa duhur ku qabsada duhur baa dib u dhigi oo casar baa dib u dhigi oo maark baa dib u dhigi oo cishaa dib u dhigi hawshu markay dhammaato oo meydka la kala gurto oo shuhadada aad xabaalato yaa oo nis dambe la joogo yaad ka soo bilaabi duhur ila markaas hawshu duhur baad ka soo bilaabi waa isdaba dhigi sidii hindidu ay yeeli jireen soo garan maysaa hindida yurub iyo galbeed loogu tago soomaalida weydii waagii somaalidu qaxeynay meelaha taga somalida qoys khayr badan weeye iyo qolyo bakistaaniyiin hindi iyo bangladesh meelaha joogo muslimiin u tageen weer hawsi waxay ka shaqeeyaan iyo warshade iyo meelaha kambaniyaal bay ka shaqeeyaan gaaladii bay ka cabsanayaan salaadii inaan u baxan iyo toban daqiiq nasiya fifteen minute oo break time and nasiyan ku tukanna bay ka cabsanayaan aroortiiba shaqada soo geli wuxuuna ka bixi fiid gurigiisa markuu tago caabo oo islaanta cashada u keento wuxuu ka soo bilaabi duhur duhur buu tukan haddana wuxuu tukani casar maqrib cishuu tukanaya saasuu ku wadaa soomaalida waa yeeli mayno waa in meeshan mawlac laga siiyo aan wakhtigana la siiyo dhow shaqo markay ka tageen oo warshado islis iskaga dhaqaaqeen ee hadda gaalada waxay ogolaadeen soomaali meeshii laga shaqaala siiyey in loo ogolaado wakhti ay ku tukadaan iyo iyo mawlac ay ku tukadaan kenyaatu hadda ayagu ay bilaabeen mool kastoo ay waxay u sameeyeen musqulo leh tii istijada tiishkii way joojiyeen iyo dabdaradii iyo istaag lagu kaleedhinay way joojiyeen ninkii istaag ku kaledhi agga aaday dheen meel bay sameeyeen ninkii muslimana masaajidna waan u haynaa istija fiicanna waan u haynaa wax naga gata nimanyo marka adduunku waa danaysi waa in la isfahma moogta ayib aduu haddaad muddaa ku dheganaato bini aadamku dan baa kaa soo geliy ingiriisku hadda culiya waxaan furhayaa bangi bilaa riba ah bangi wax ku saraysan bukhaariya muslim iyo aayaatu riba fisood baqraan dhisahayaa la maalgashado idinkaa baasha hor ordayay mooy haddaad dhariijisaan oo diinkan aad ku dhegtaan gaaladu hee waa reere adduunyo wax kale ma rabaan intereskan bay ilaalinhayaan wax mabda ay xeeriyaan ma jiro xuquuqul insaan ma yaqaanaan xuquulinsaan hadduu jiro reer khaza wax la tari lahaa waxba war agoonta layntaa laga daayo viuta yaa saarahaya ninkii balagta weynaa maraykan ahaa kaba weyne wax le xuquuqul insaan wax ma jira waa dan nin wal ilaashanaya adduunkan danihin diintina ilaashada iskana ilaaliya orodka hor ordaysaan nimanka cadowga diimeed iska ilaaliya <clears throat> wasala mahrib aaa ragcatin wasala alcishaaa ragcatayn nabigu wuxuu tukaday maqhrib oo saddex iyo cisho laba ah. fa kaana cabdulahi bni cumar wuxuu ahaa yusalii wuxuu ku tukan jiray bijamci kadalika sidaas ugu tukan jiray xataa laxiqa bilahi tacala muxuu ujeeda wuxuu rabaa inuu ku dhaabahay umarada ku leexanaya wuu khilaafi jiray ku leexanaya meesha shicbi gosha ku leexanaya ayib xataa laxiqa biاllahi ilaa uu rabbigii haleelay oo u geeriyooday saasuu yeeli jiray markii xaafidku soo yidhi wahuwa khilaafu sunna fakana cabdullah bn cumar laa yuwaafiqum cala dalik وxadثna mحamed مثنى abu muسى الbsrي qال xadثna cبدالرحمن المهدي abu cبدالرحمن العنبري xadثna شعب الحجاج عن الحكم بن cتيبة الفقيه وسلم بن كيل الحضرمي عن سعيد بن جبير الوالبي أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة nabga cafwan سعيد بن جبير baa ku tukaday المغربa بجمع musdلف ku tukaday mغربkii والعشاء iyo عشhihiiba بإقاamaة hal إقاamo لكuلi صلاaة haddaad rabto inaad jamciso xadiidkan iyo xadiidkii jaabir waxaad ahaysaa biiqaamatin waxaa laga wadaa ay likulli salaa salaad walba aqimadeedii bay wadata wey cisha aqimadiisii maqhribkana aqimadiisii aadaankiina muusan sheeginoo axaadiita kala sheegtay uma intaa kadib markuu tukaday saciid ibnu jubayr ataabici aljaliil waa ninkuu odhan jiray axmed xambal taabiciintan in la mid ah xagga diinka in lagu dheganaado sunnadana la dabaqo umarada jawaradana yacla iska yidhahda nin lamida ah garan maayo wuu jecla in looga sheekeeyo kaana shadiid fii amri illah isagii xajaaj ibnu zubayr xajaaj ibnu yuusuf athaqafina waad garanaysa wixii dhexmaray nin adag buu ahaa isagoo yar afartan iyo shan jira ayuu laqmaday cilmi badan buu la laqmaday nin adagna waa ahaa <clears throat> uma xadaa can ibni cumar ibni cumar buu ka tabiyey annahu sallaa mila dalika sheekhayga ibni cumar baa sidaa u tukan jiray weligii meelaan musdelif ahayn ceshiyi maqrib kuma tukanin umarada leexanaysana wuu ka leexan jiray ma raaci jirin waxadaa ibnu cumar ibni cumarna wuxuu ka tabiyey arrinka asaga wuxuu sheegay ana nebi sal slam sanaca mila dalik ibnu cumar marka la weydiiyo maxaa sideedana nabigaa sidan yeeli jiray buui ardayga wuxuu ihi sheekhayga saxaabigaa yeeli jiray baashu diintan abtir bay leedahay wax laska soo qaaday ma aha waxay ila tahay en en meeshu ma aha waa waxyu rabbi اlcaalamiin wey وxadثnي زهير بن xرب قال xdna وكيع xdna شhuعب الحجاج bhada الإسناad snadka adaad marayse شhuعب عن الحكم بن cتيبة الفقيه وسلم بن كyl xضرمي عن سعيد بن جuبير عن بن cمر وعن رasuuل اللah وقاaل wuxuu hi asagoo وكيع riwaayan dambe وكيع oo wuxuu khilaafsanya cبدiرحمن مهدي صلاahuma labadii salaad wuxuu nabigu ku tukaday ama iبن cمar ku tukaday ama uu سacيid بن جuبير ku tukaday biiqaamatin waaxida salaahuma biiqaamatin waaxida lafdigan dambe marka gaal buu geeyey maadaama asagu uu sariix yahay xaggana axaadiidka kale uu khilaafayo marka nabigu maalinka qaabku u tukaday ninka ugu fiican soo guri waa jaabir bn cabdillahi alansaari xadiidkii dheer waxaanu ku soo marray biadaanin wa iqaamatayn saasaana nusuusta u badan tahay xadana cabd bn amd afan cabd bn xumayd riwaayaadka cabdulahi bn cumar waa arkaysaa midna iqaama maba sheeginba oo tidii saalim iyo cubaydillaah ma sheegin iqaamo saciid bnu jubayr baa iqaamada sheegtay ayib aadaanna umaysan bixinba وxadna cبد بن حmaydin أhbarna cبدالرزاq أhbarna الثwري سفyاn الثwري can سلم بن kayl xضn can سعيد بن jubayri can cmر qaal jamca rasuul الlah rasuulka ilaahay baa jamciyo isku daray bayn الmغرب والcشhاء bijamci musdلba ku kulmiyey sl الmغربa ثaلاثا mغrib saddex buu nabigu ka tukaday wlcishaa ragcata ishriin saddex ka tukaday biiqaamatin waaxida biiqaamatin waaxida likulli salaatin wey hadii la raba in la jamciyo waxaadana bakr abi shaybata qaal sanadkan u dambaysiiyey wahada min diqati muslim si axaadiid u kale xoog badan tahay riwaayaadka lannu asaxu naasi xadiian can ibni cumar waa wiilkiisa saalim ibn naafic baa la tartansiiyaa marar badanna saalim baa la jecelyaha naafic laga fadilaa haddii la waayey marka saalim iyo naafic ay tageen cubaydilah bni cumar can abiihi wiilka aabbihi asagaa xadiikiisa kaa yaqaana hadduu xaafid uu yahay lagu kalsoon yahay xifdigiisa wuxuu ku xujiyey marka saciid ibnu jubayr oo asna aan sahlanayn laakiin uruqdii saciid ibnu jubayr wuxuu ka dhigay dariiqi u fiicna wuxuu ku bilaabay xakim ibn cutaybata alfaqiya salama can saciid kadibna wuxuu ku xujiyey haddana salama kaga can saciid duruqdana sufyaan ahawri shucbu ka dhigay hadda wuxuu rabaa ariiq laisku khilaafsan yahay oo laysku hayo u dambaysiiyey musm wuxuu ugu dambeysiiye qole waxay dhaheen wuxuu ugu dambaysiye inuu cillada ku jirta tilmaamo ugu dambaysiiyo dakarahu wa akharahu liyubayina cillatahu anugu waxaa ii muuqanaysaa inuu u dambaysiiyey inuu maxfuud yahay oo uruqdiisu xadiidka sacid bn jubayr min turuq buu ka yimaadaa oo ragga ka qaata abu isxaaq asabiici baa ka mida can saciid bn jubayr waxaa ka mida salam nukayl waxaa ka mida xakim bn cutaybata alfaqiih marka ariiqaas waa kana soo socda xadana abu kamil shaybata qaala xadaana cbdulahi numayrin xadaana ismaaciil bn abi khaalid alaxmus اlbajali can abi isxaaq asabiici camr bn cabdillah alhamdaani qaala wuxu uhi abu isxaaq qaala saciid bnu jubayr afadnaa maca bni cumara afadnaa waanu dhaqaaqnay um, carafaan ka dhaqaaqnay maca bni cumara ibni cumar la jirankiisa xataa ataynaa jamcan ilaa an musdelifo gaadhnoon tagnay fasallaa bina almaqrib wاlcishaa una tujiyey biiqaamatin waaxida cishi iyo maqrib buuna tujiyey hal iqaamo keliya uma insaraf markaa salaadii ka baxo ka dhaqaaqo iska tegey faqaala wuxuuna yidhi hakadaa sallaa bina rasul sal sl fi da makaan nabi maxamed baa meeshan hadda aan ku tukaday sidan oo kale noo tujiyey sanad baan haystaa iyo abtire ma aha waxaan iska sheeganaya xadiidka marka asalkiisu fii saxiix bukhaari buu ku yimaadaa isagoo min ariiqi bn abi dib ah min ariiqi bn abi dib buu ku yimaadaa can الzuhriy can salim wlam yunaadi fi kuli waaxidaة minhuma bal ila biiqaamati walam yusabix baynahuma wala calى iri waaxidaة minhuma fi saxi اlbukhaari dhexdoodana ma sunaysanin gadaashooda ma sunaysan marka warka annaga shaaficida aan sheegnay marka daliil ma laha waa laga soo tegay weeye oo hore iyo xilligii xajka laisku khasahayo ninka la ismacil bn abi khaalid albajali qaabkaasuu u wariyey daara qudni baa xadiidkan iska lalaadhay daara qudni baa xadiidkan iska lalaadhay oo atatabuc alilzaamaat raqamka boqolkonton-iyo boqol lixdan iyo saddex dabcada muxaqaqada ee sheekh muqbil uu taxqiijiyey wuxuu leeyahay hada cindii wahamun midkan agtayga wuxuu ihi xadiidkan sanadkani waa wahamun min ismaaciil ismaaciil baa ismoodsiiyey ismaaciil bn abi khaalid alaxmusi wqad khاalفhu جamاcaة minhm شhucbaة والthwrي وإsrاaئيل وغayruهm farawwه can abi isxاaq السabيع can cabdالlah bn malik الأsdi can bni cumara وإsmaaعiil وin kana ثiqaة fahaؤulaaءi أqwm bxadiiثi abi isxaaqa minhu muxuu inoo sheegay wuxuu leeyahay xadiidkani ismaaciil bn abi khaalid alaxmus wad aragtaani wuxuu ka dhigay can abi isxaaq asabiy can saciid ibni juucan ibni cumar buu wuxuu ku dul wareegay abi isxaaq asabiici abi isxaaq asabiici can saciid ibni jubayrin can ibni cumar saasuu ka dhigay ismaaciil baana sidaa yidhi ismaaciil waa la khilaafayoo sufyaan iyo shucbe iyo israa'iil nabi isxaaq oo aabbii wax ka qaadanaya iyo hayrkoodbaa xadiidka abi isxaaq ka qaato waxay ka dhigeen min xadiid abi isxaaq asabiici can cabdilaahi bni maalik alasdi can ibni cumara oo sheekha abu isxaaq ma aha saciid ibnu ee waxaa weeye cabdulaahi bni maalik alasdi saa darteed wuxuu ismaaciil iqaba ha noqdee meeshan wuu sakatiyey wuu ismoodsiiyey sheekha abu isxaaq asabiici ma aha saciid bnu jubayre waa cabdulahi bnu maalik sidaana waxaa ku wariyey rag asaga ka culculus ama lamid ah oo ka badan ismaaciil ka ayagaana kaga fiican ilaa xifdinta iyo qaybidda xadiidka abu isxaaq sidaasuu yidhi daara qudni alimaam nawowi wuxuu yidhi meele badankood kama soo jawaabayn tan wuu qabto wuxuu leeyahay wa jawaabuhu maa sabaqa bayaanhu maraatin fii nadaairihi annahu yajuusu ana abaa isxaaq samicahum biariiqayni farawaahu bilwajhayni wa kayfa kaana falmatnu صaxiixun laa maqdaxa fiihi wallahu aclam buuri nawowi atajwiiz alcaqli lama ogolo fi lxadii riwaayaadka ma kal weyn ninkan yaa khilaafa jamaacada xadiiثuljamaacana asaxu waa axfad lagu yidhaahdo waxaa dhici karta in la furo lama ogolo atajuuz ah, alcaqli ixtimaalka caqliga ah meelo kalou galaa meeshay mucaarada ka jirin buu galaa laakiin daara qudni wuxuu ku hadlay kalaamu naaqidin mucallil weeye wuxuu yidhi abu isxaaq ardaydiisi baa iskhilaafay ismaaciil bn abi khaalid axmed meel buu ku dhabaabiciyey can abi isxaaq can saciid ibni jubayr can ibni cumar buu yidhi rag badanoo sufyaan athawriyi israa'iili shucba ka mid yihiinna can abi isxaaq asabiici can cabdillahi bni maalik can ibni cumar bay ka dhigeen ismaaciil iqaba ha noqday waa laga badan yahay rag xadiidka isabisa ka yaqaan buu khilaafay haddaba yaa gafay raggaa jamaacada iyo wadar iyo waxdiyaa waalan waaxidkaa khaldamay buuhi waxaa dhici karta marka inaad furto lagaa dhegaysanma haddii laakiin naqli uu keeni nawi war fiican noqon laha imaamku marka waxay isku dhib yar laba arrimood daaraqudni warkan hadda uu rajaxay asaga wuxuu waa khalad sida muslim baa saxan buu yidhi waa damb uu ka noqday warka ninka caalimka ah yakhtalifu ijtihaaduhu kitaabkiisa cilalka alcilal waarida fi اlxadiiث nabawiya mujaladka saddex tobnaad boqol sagaashan iyo sideed ilaa laba boqol raqamka xadii su-aasha saddex kun iyo sagaashan wuxuu yidhi kaana shuyuukhuna yaquuluun mashaayikhda xadiidka aan ka tabinnay en ka barannay cilalka waxay odhan jireen ina ismaaciil ibna abi khaalidin wahima fii qowlihi can saciid bni jubayrin waina alxadiiثa xadiiثu cabdillaahi bni malik alsdi wاladii cindii wallahu aclam ana alxadiiثayni صaxiixaan wladii cindii kadib buu sharxay uruqda xadiidka ibn cumar uruqdii buu sharxay wuxuu yidhi liأna xadiiثa saciid bni jubayrin maxfuudun kanuu hadda u cilaynhayo waa maxfuud hadal dheer buu waday fayushbihu an yakuuna abu isxaaq ad taxafadahu canhuma wuxuu abu isaaq asabic baa dhici karta inuu ka xifdiyey can saciid ibni jubayrin wa can cabdilaahi ibni maalik alasdi duruq buuna keeshawaydna wuu keenay wuu difaacay wuxuu waxaan qabaa laba xadiidba ee ariiq abi isxaaq can saciid iyo wa ariiqu abi isxaaq can cabdillahi ibn maalik kilaahuma waa saxiixaan mashaayikhdina wuu radiyey idan hadalkiisa tatabuca waa binaan calaa qowl mashaayikh hadalkiisa cilalkana waa wuxuu asagoo ku dhintay uu qabay lanna cielkaa ka dambeeyey tatabuca ka dambeeyey intaa waxaa dheero nawowi inuusan sheegin daaraqudin usan ku baraarugin shariik bn cabdilahi alqaadi baa xadiidka wariyay can abi isxaaq can saciid bni jubayrin wa cabdulahi bn maalikin macan abi isxaaq hawshu fayushbihu wiili daara qudni waxaa dhici karta abu isxaaq inuu laba shay xadiidka ku xadiidka sacid bn waa maxfuud waxaa xoojinaysa shariik bn cabdillahi alqad waa nin xaafidoo iqaa ah wey ku dhacay waagi dambe uu noqday laakinahu axfadu min xadiii اlkuufiyiin min athawri isagoo sidaa haddana xadiiu kuufiyiin aad buu u yaqaanaa waa abu isxaaqna waa maay waa shuyuukh اlkuufiyiin wey shariik bn cabdillahi naqaci ilqaadi can abi isxaaq asabiici can saciid bni jubayrin wacbdillah malik fi sunan abi daud ka iiriya idan daaraqud warkiisa dambe cilalkaa saxiixa ixtimaalku nawowi sheegana waa sax laakiin waxaan ku diidannahay ixtimaalku shawaahid buu leeyahay naqliya inuu naqligaa kelaan rabnaye inuu furo keliya alixtimaal caqli baan ku diidnay intaa waxaa dheer tirmidi asagu markaan maraynay sidaa hadda idiin rajaxay baan laba kun iyo sideedina soo marray tirmidi fi jaamicakaan maraynay tirmidi baa asna kaale xadiidku wuxuu yidhi yaxya bnu saciid alqataan wuxuu yidhi riwaayada sunan athawri ayaa asaxu ah min riwaayati ismacil bn abi khaalid alaxmusi tirmidi baa rajaxay in riwaayada sufyaan athawri ay saxiixo midan ismaaciila laga fiican yahay waa dariiqu maray daara qudni fi tatabuc waliلzaamaat tirmidi baa maray yaxya saciid alqataan baa maray daara qudni baa shuuq ka wa khaalafahum fi اlcilali kama khaalafahum muslimun he fii saxiixihi marka diqada iyo awoodda xadiiee ku jirta sheekhaanka kutusaysa calaa yati xaal xadiidku laa cilata lahu muslim xuu gadaal u geeyey xadiid laga hadlay iyo midaan laga hadlin muxuu doortaa ka laga hadlay buu dib geeya ka aan laga hadlinna horuu geeyaa wallahu subxana wa tacala aclam